بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد waxaan kusoo jirnay manduumadii ahayd alurjuuza almi'iya lilimaam ibn abilciz alxanafi raximah allahu tacaala waxaa inoo dambeysay oo ka warramayay sheekhu raximah allahu tacaala kasoo warramay wufuudii nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam sanadkii sagaalaad oo loo bixiyey caamu yacni sanadkii wafdiyada nebigana waxaa u yimid wafdiyaal aada u fara badan arrinkaana wuxuu tusinayaa oo markaasi uu calaamadu yahay in markaa dadkii ay diintii qaateen wuxuu sheekhu yihi raximah اllahu tacaala ثuma الnajaashiya nacaa wasala calayhi min طaybata naala اlfadla wamaata ibraahimu fi اlcaami اlأkhiir wاlbajeli aslama wasmuhu jariir wuxuu sheekhu yihi raximah اllah uma nacaa nebigu wuxuu ogeysiiyey calayhi الsalaatu wassalaam annajaashiya dadkii wuxuu ogeysiiyey annajaashiya ay bimowti najaashiyi najaashi dhimashadiisa ayuu dadka ogeysiiyey calayhi salaam oo u sheegay wa sallaa nebigu waa ku tukaday calayhi الsalaatu wasalaam calayhi cala anajaashi najaashi buu ku tukaday min طayibata magaalada طayibuu kaga soo tukaday naala alfadla naala wuu gaaray yani markaasi najaashi alfadla wanaag iyo dheeraad ayuu gaaray wuxuuna ku helay min salaati الnabiyi calayhi الsalaatu wasalaam min طayba nebigu inuu kaga soo tukaday طayba najaashi waa soo marnay waa meliku xabasha wuuna islaamay imaamu dahabi raximah اllahu tacaala wuxuu odhanayaa macduudun fi الصaxaaba saxaabadaa lagu tiriyaa buu ohanaya kitaabka siyarka wa kaana miman xasuna islaamuhu walam yuhaajir wuxuuna ka mid ahaa kuwii markaa islaamkooda uu wanaagsanaa oo aan laakiin aan soo hijroonin walaa lahu ru'ya nebigana marka aan arag oo cidda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xilligiisa islaamtay oo aan la kulmin culamaa ulxadiid waxay u yaqaanaan mukhadaram baa la dhahaa mukhadaram ayaa la yidhaahdaa saxaabi waa ciddii nebi maxamed la kulantay calayhi salaatu wasalaam taabicina waa ciddii la kulantay saxaabiga mukhadramku waxaa weeye ciddii nebi maxamed xilligiisii noolayd laakiin aan la kulmin oo rumeeyey marka waxaa ka mid ah yani markaasi eh, najaashi baa ka mid ah marka wuxuu yidhi walahu eh, walaa walaa lahu ru'ya fahuwa taabiciyu min wajhin dhan marka laga eego waa taabici buu yidhi oo waxaa lagu tirinayaa min ataabiciin baa lagu tirinayaa saxaabadii wuu la kulmay laakiin nebi maxamed loomuusa kulmay calayhi asalaam wa saaxibu min wajhin dhinacna waxaa lagaga tirinayaa inuu saxaabi yahay macanaa maadaama xilligii saxaabada uu noolaana dhankaana saxaabi baa lagaga tirinaya waa mukhadram laakiin waqad twufiya fii xayaati الnebi sal slam fasallaa calayhi biاnnaas salaata algaa'ib nebigaa kusoo tukaday salaatu algaa'ib buu kusoo tukaday imaamu dahabi wuxuu yihi walam yahbut annahu sallaa siwaahu ma sugna nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam inuu ku tukaday salaatu algaa'ib ninaan najaashi ahay ma sugna sababtii buu sheegay wuxuu yidhi sababtu waxaa weeye anahu maata bayna qowmi nasaara qolo nasaara ayuu ku dhex dhintay cid markaa ku tukatana ma uu ma aysan jirin saxaabadii la joogayna waa markay ka soo laabteen oo annaga soo sheegnay inay khaybar nebigu markii khaybar la furtay sanadkii toddobaad inay saxaabadii yimaadeen nebigu inuu yidhi yani markaa jacfar imaanshaha uu yimid iyo khaybar furashada yani markaa aan furtay midda markaas ii farax badan ma garanayo marka sanadkii toddobaad bay ahayd najaashina sanad taasica ayuu dhintay marka waa mar laga yimid weeyaan marka sidaas ayuu tilmaamay alimaamu dahabi raximah اllahu tacaala kitaabkiisa siyar aclaam nubala nebigu waa ku tukaday wuxuuna kaga tukaday magaalada ayba aybana magaalada madiina oo min asmaa'iha ayba ka mid ah iyo taaba iyo ayba iyo madiinatu rasuuli اllahi sal slam xilligii jaahiliga yasrib baa loo yaqaanay yaa ahla yasriba laa muqaama lakum naala alfudla nusa qaar waxay qorayaan qaala qaala alfudalaa sida markaa uu saalix cusaymi uu tilmaamayo maxaq lafsu tilmaamaya wuxuu leeyahay naal qaala alfudalaa bimacnaa sidaa waxaa sheegay raggii fadliga lahaa ayaa sidaa sheegay bimacnaa eh, inuu dhintay najaashi xilligaas sanad taasica ah, nebiguna saxaabada u sheegay daybana lagaga soo tukaday salaat ulghaayib sidaa waxaa sheegay fudaladii ayaa sidaa sheegtay ama naala alfadla fadli buu sidaa ku helay oo nebi maxamed baa kusoo tukaday calayhi الsalaatu wasalaam qofuu nebi maxamed ku tukaday waa qof markaa fadli iyo markaas wanaag helay weeyaan nebigu inuu saxaabada u sheegayna xadiidka sheegaya waa fi saxiixayn nebigu wuxuu u sheegay maalintii uu dhintay najaashi ayuu saxaabada u sheegay fakharaja ila almusallaa nebigu wuxuu u baxay musallihii iyo meeshii lagu tukanayey fasafa bihim wakabara arbacan dayib nebigu waa safay afar buuna markaasi ku takbiirtay afar yani markaasi takbiirado ayuu ku takbiirtay culamada wax ka qora yani markaas saxaabada taariikhdooda iyo tarjamadooda waxaa ugu caansan saddex xaafid ibnu xajar alxaafid ibnu xajar kitaabkiisa alisaaba fi tilmiiz saxaaba wuxuu kaga warramaa saxaabada iyo markaa taariikhdooda waxaa kaloo ka qoray wax ka qoray ibnu cabdilbar kitaabkiisa alistiicaab fii macrifati alasxaab saxaabaduu kaga warramaya kadalika ibnu lasiir kitaabkiisa ustulgaaba marka saddexdaas kitaabba ugu caansan kutubta markaasi ka warrama taariikhda saxaabada saan soo tilmaana ibnu ahiir waa saddex nin ayaa ibnu ahiir la yidhaahdaa oo walaalo ah saddexduba ibnu ahiir ayay markaa caan ku yihiin waxay kale yihin marka mid waxa la yidhaha almu'arikh ibnu ahiir almu'arikh laqabkiisu waa cizuddiin kunyadiisuna waa abulxasan magaciisuna waa cali saddexdu waxaa loo nisbeeyaa aljazari maa loo nisbeeyaa almu'arikh weeye midkaas cizuddiin abulxasan aljazari kutubtiisa waxaa ka mid ah alkaamil fi taarikh kitaabka la yidhaahdo iyo usdulgaaba mu'arikhaasi wuxuu dhintay lix boqol iyo soddonkii hijriga ayuu dhintay ibnu asiir almu'arikh midka labaad waxaa weeye almuxadith ayaa la yidhaahdaa almuxadith laqabkiisu waa majdudiin kunyadiisuna waa abusacadaad aljazari kutubtiisa waxaa ka mid ah isaguna jaamic اlusuul jaamica usul kitaab weyn oo axaadiis markaasi lagu aruuriyey jaamic اlusuul baa ka mid kutubta waxaa kaloo ka mid ah annihaaya fi gariib اlxadiid kitaabka caanka ah oo ka warrama markaasi kelmadaha adag oo ku sugan axaadiista nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam waa kitaabkan ugu wanaagsan weeyaan waana ka dambeeyey culimo kale ayaa wax ka qoray lakin isagaa ugu dambeeyey annihaaya fi qariib alxadiid isaga wuxuu dhintay lix boqol iyo lixdii ayuu dhintay ka saddexaad waxaa weeye ibnu asiir alkatib baa la yihahdaa ibnu asiir alkatib ayaa la yihahdaa kunyadiisu waa abulfatx laqabkiisuna waa diyaaudiin diyaa-udiin aljazari nin xifdi badan buu ahaa nin xifdi badan ayuu ahaa ashcaar fara badan ayuu qaybay wuxuu markii dambe waxaan ku kaaftoomay saddex diiwaan abitamaam kiisa iyo buxturi iyo almutanabi saddexdaasaan ku kaaftoomay buu yidhi waa markaa qaybay isagoona wuxuu dhintay lix boqol eh, soddon iyo toddobadii ayuu dhintay lix boqol soddon iyo toddobadii hijriga ayuu dhintay kutubtiisa waxaa ka mid ah almathalu الsaa'ir fi adabi اlkatibi wاshaacir almathalu الsaa'ir fi adabi اlkatib wاshaacir marka saddexdaas ayay kale yihiin waxaa jira baxi manshuur ah oo shabakaadka lagu nashriyey oo la yidhaahdo kashfu lkhataa yani asmaada isku eg ayuu markaasi ka eg yani markaa kala cayimaya oo kala soocsoocaya magacyaha ama cidda kunyo wadaagta ama laqab wadaagta ama magac wadaagta laakiin afraad kala duwan ah ayuu markaa ka warramaya waa baxi shabakaadka lagu nashriyey multaqa ahlxadiidka lagu nashriyey marka maalan tirmidi oo kale ragga nisbadaas leh inta ay yihiin buu ka warramaya ayib saasoo kale ibnu athiir ragga ay yihiin buu ka warramaya wahaakada rag kastoo markaasi kuyo wadaaga ama laqab wadaaga oo laga yaabo dad badan inay isku qaldaan ayuu kala saarayaa markaa sheekhu wuxuu inoo sheegay najaashi dhimashadiisu inay ahayd sanadkii markaa sagaalaad maadaama uu ka warramayey xawaadis asana ataasica wuxuu sheekhu yihi raximah اllahu tacaala uma nacaa nabigu waa ogeysiiye o waa sheegay nacyigu waxaa weeyaan alihbaaru bimowti biwafaati shakhs qofka dhimashadiis in laga warramo ayaa la yidhaahdaa nacyiga uma naca nabigu wuxuu ka warramay oo saxaabada u sheegay annajaashiya ay bimowti najaashiyi najaashi inuu dhintay ayuu u sheegay wa sallaa nabigu waa ku tukaday calayhi cala najaashiyi najaashi buu ku tukaday min ayibata magaalada ayiba ayuu kaga soo tukaday salaatulqaa'ib naala wuu gaaray najaashi alfadla fadli buu gaaray oo nabi maxamed baa kusoo tukaday calayhi salaatu wasalaam wa maata ibraahiimu fi lcaami alakhiir wa sanadkii ugu dambeeyey ayuu dhintay maanaa sana sana alcaashira min alhijra ayuu dhintay walbajeli bajeli yani markaasi saxaabiga bajilo loo nisbaynayo aslama wuu islaamay wasmuhu magaciisuna jariirun jariir weeyaan halkan wuxuu kaga warramayaa sheekhu laba arimood midda kood waxaa weeye ibraahim inankii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo dhintay ibraahim ibnu sayid bashar hooyadiisna waxay ahayd maariyat lqibطiya ayay ahayd marka ibraahim waa inagii soo marnay zaynab markay dhimatay ayuu markaa dhashay nebiguna calayhi الsalaatu wasalaam waa ka murugooday dhimashadiisaas ina alqalba layaxzan wa ina alcayna latadmac walaa naqulu ila ma yardaa rabbuna wa ina lifiraaqika ya ibraahimu lamaxzuunuun nebigu wuxuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam qalbigu waa murugaysan yahay waa tiiranyaysan yahay ishuna waa ilmaynaysaa afkana kaga hadli mayno wuxuu ilahay raalli ka yahay mooyaane ibraahimow dhimashada tegitaankaad naga tegayso waan ka murugeysanahay buu nabigu yiri sal allahu alay wasalam marka nebigu waa ka murugooday waana ilmeeyey marka wuxuu dhintay sanadkii tobnaad oo hijriga ayuu dhintay yani markaasi ibraahim wuxuu kaloo ka warramay sheekhu waxaa soo islaamay saxaabigii la odhan jiray jariir ibnu cabdillaahi albajali jariir ibn cabdillaahi albajali sanadkii tobnaad ayuu soo islaamay bisha ramadaan ayuu nebiga u yimid calayhi الsalaatu wasalaam nebiguna mar alla markuu la kulma saxaabigaas kaana yatabasam sida xadiiska saxiixa uu tilmaamayo wuxuu leeyahay ma xajabanii canhu ma xajabanii rasul ll sl mundu an aslamtu mundu aslamtu walaa ra'aani ilaa tabasam nebigu iskama kay celin yacni imana arag ilaa wuu dhoolla caddeeya nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu soo islaamay nebigu wuxuu u diray sanam dilkhalasa la ohan jiray oo reer dows isagu yemani buu ahaa min bajiila bajiilana waa min qabaa'il yaman weeyaan bajali waa nisba ilaa bajiila marka nebigu wuxuu u diray calayhi salaatu wasalaam sanamkaas ayuu u diray wuxuu leeyahay marka rasuulka wuxuu igu yihi miyaadan iga raaxayneyn dilkhalasa sanamkaas miyaadan iga raaxayneyn nabigaa igu yihi waxaan ku yidhi haa waan tegay buu leeyahay anoo boqol iyo konton faris anoo marka ayla socdaan ayaan tegey waxaan ahaan jiray bu yihi marka nin aan faraska markuu fulo aan ku sugnaan baan ahaa waan ka dhici jiray nebigaa marka ii duceeyey wuxuu igu duceeyey allahuma habithu wajcalhu haadiyan mahdiya ilaahu sug oo waxaad ka dhigtaa yani mid hanuunsan dadkana hanuuniya ka dhig wuxuu yihi famaa waqactu can farasin bacdu intaa wax ka dambeysay intaa wixii ka dambeysay faras kamaan dhicin buu yidhi marka wuxuu leey dulkhalasa wuxuu ahaa beyt yeman ku yaala oo reer khasacam iyo bajiile ay lahaayeen oo sanamyo ay ku dhex jiraan oo kacbo u yaqaaneen alkacbaa la ohan jiray marka halkaasaan tegey kadibna wuxuu leeyahay faxaraqaha faxaraqtuhaa binnaar dab baan markaa qabadsiiyey waana jebiyey wax alle wixii dhex yaalayna waan jebiyey buu yidhi marka eh, saxaabigaas ayuu ahaa jariir ibn cabdillaahi albajali wa waxaa dhintay ibrahim ibrahim baa dhintay fi caami اakhir sanadkii ugu dambeeyey sana eh, akhiira waa caam caashir buu ujeedaa wاlbajliyu saxaabigii jariir bn cabdillaahi اlbajli aslama wuu islaamay sana caashir buu soo islaamay wasmuhu magaciisuna jariir weeyaan jariir bn cabdillaahi weeyaan waxaja xajaة اlwadaaci qaarina wawaqafa اljumcata fiiha aamina waxaja wuu xajiyey nebigu sal اllau alيه wasalam xajaة اlwadaac xajkii markaa xajaةulwadaac la ohan jiray ayuu nebigu xajiyey calayhi الsalaatu wasalaam qaarinan xaalu yahay mid markaasi qaarin ah oo cumradii iyo xaji isku daray wawaqafa wuu istaagay carafuu istaagay yowma اljumca fiiha ay fi tilka fii tilka الsana aaminan xaalu yahay mid aamin ah wuxuu inoo sheegayaa sheekhu raximah اllahu tacaala xaalihii dhacay waxaa ka mid aha sanadkii tobnaad nebigu wuu soo xajiyey xajaة اlwadaac xajaة اlwadaac waa la yidhaahdaa ibnu kaiir wuxuu leeyahay waxaa loogu magacaaba xajaة اlwadaac لأنه ودع الناas فيiها وlm يxuja baعdha nبgu صaxaabada waa sagootiyey صaxaabada wuu sagootiyey ayب wuxuuna sheegay markaa inay suurtagal tahay inuusa dib oola kulmin faإنii laa أdrي لaعalii laa أxuju baعdi xajati haadiه waxaa suurtagal ah marka aanu ma ogi waxaa suurtagal inaanan soo xajin xajka mid ka dambeeya managa wxuu tilmaamay inu dhimanayo ayuu markaa tilmaamaya marka xaajatulwada eh, saasa lagu magacaabay xaajatulislaamna waa la yidhaahdaa maxaa yeelay intuu nebigu magaalada madiine yimid waa xaja keliya markaa nebigu soo xajiyey calayhi salaatu wasalaam wixii ka horreeyey qabla alhijra nebigu waa soo xajiyey laakiin bacda alhijra waa xajkii markaa soo xajiyey buu ahaa xaajatulbalaaqna waa la yidhaahdaa xaajatulbalaaqna waa la yidhaahdaa laanna dadka nebigu wuxuu gaarsiiyey diintii buu gaarsiiyey ayib alaa hal ballaqtu alla ma gaarsiiyey maalintii ko iyo tobnaad iyo layo tobnaad iyo saddexiy tobnaad bu nabigu khudbadeeyey ko iyo tobnaad buu la hadlay saxaabada layo tobnaad buu la hadlay saddexiy tobnaad buu la hadlay waxyaala badan buu nabigu kala hadlay ina dima'akum wa amwaalakum wa acraadakum xaraamun calaykum ka xurmati yawmikum hada fii baladikum hada fii shahrikum hada alaa hal ballagtu wuxuu nabigu lahaa sal slam yani waa laidinkin weydiinayaaye maxaad odhanaysaan ayib waxaan odhanaynaa anaka qad ballagta arisaala anaka ballagta wa addayta alamana wa nasaxta alumma marka xaadisulbalaagna saasaa loogu magacaabay xajka nabigu wuxuu ahaa qaarin buu ahaa yani anwaac waa saddex qaybood qofku inuu xajiyo isagoo mufrid ah oo xaj keliya uu xirto iyo mutamatic inuu noqdo oo marka hore intuu cumro xirto uu ka xalaaloobo kadibna uu xajka acmaashii la yimaado marka xilliga xajka la gaaro iyo inuu noqdo qaarin oo marka hore uu isku lamaanay acmaashii xajka iyo markaasi eh, xajkii acmaashiisii iyo cumradiiba inuu hal mar wada qabto saddexdaa nooc baa loo xajiyaa marka nebiga xajkiisu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa xaajatulqaarin ayuu ahaa markuu xajinayey wuxuu sheegay oo tilmaamay ibnuqayim raximah اllahu tacaala axaadiis fara badan ayuu soo arooriyey uu kaga waramayo markaasi nebiga xajkiis inuu ahaa qaarin ayib kadibna markaasi arrinkaas ayuu fahfaahiyey kitaabkiisa zaadulmacaadka ayuu ku fahfaahiyey marka nebigu qaarin buu ahaa alayhi الsalaatu wasalaam aqwaal kalea jirto ohanaya yani markaasi may nebiga mutamatir buu ahaa aqwaal kalea markaa jirta lakiin qowlkaas ayuu markaa sheekhu maray waana qowlka ibnu qayim uu markaasi u gargaaraya weeye wuxuu istaagay maalin jumcaa ayuu nebigu wuxuu istaagay yowmu carafa yowmu carafa wuxuu istaagay maalin jumcaa nebigu calayhi salaatu wasalaam maalin jumcaah ayuu istaagay waana maalinta lagu soo dejiyey yani markaasi aayadda alyowma akmaltu lakum diinakum wa calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diina ayib nin yani markaasi yahuudi ah ayaa wuxuu ku yidhi cumar bnu khadaab yaa amiira almu'miniin aayatun fii kitaabikum taqra'uunaha aayad kitaabkiina ku sugan ood akhrisaan low calayna macshar alyahuud naزlat hadday annaga nagu soo degi lahayd haddaan nahay yahuud latakhadnaa dalika alyawma ciida maalinta ciid baan ka dhigan lahayd cumar wuu weydiye wuxuu yidhi aayaddaad sheegaysa waa aayadee wuxuu yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diina cumar bn khadaab wuxuu yidhi qad carafna dalika alyowm والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة وكان شاهدكم maalin ah nebigoo carafo taagan bay kusoo degtay yowmu carafa marka sidaas ayay u ahayd maalin jumcaa maalintii markaasi aayaddaas ay soo degtay nebiguna markaasi uu carafo istaagay wa xaja nebigu waa xajiyey xajat alwadaac ayuu nebigu xajiyey xajkii sagooti eh, sagootiska ummadda uu sagootiyey calayhi salatu salaam wuxuu xajiyey qaarina xaalu yahay mid markaasi xajkiisu uu qaarin yahay oo cumradii iyo markaasi iyo xajkii waa acmaal markaasi acmaal acmaashoodii markaa isku lamaaneeyey xadiidka jaabir ayaa aad ufaahfaahiyey yani markaa nabiga xajkiisaas xajatulwadaacaas aad bu ufaahfaahiyey xadis dheer xadis jaabir la yidhaahdo ayaa ka warramaya oo fii saxiix albukhaari wagayrihi ku sugan laga bilaabo markuu nebigu magaalada madiine ka baxay ilaa markii uu soo laabtay yani markaasi acmaashii uu qabtay nebigu iyo meeshuu istaagay iyo meeshuu ku tukaday iyo wax alla wuxuu qabanayey bitafsiil ayuu marka oga warramay oo xadiidka markaasi xadiisu jaabir la yidhaahdo culimadan si gaaray u sharxaan oo markaasi axkaamtiisa iyo fawaa'idda laga qaadanayo iyo markaasi oga waraman culimada sharaxda sheekh ibn uthaymiin ayaa kamid ah culimo ka horreysayna way sharxeen marka xadiidkaas wey xadiidka yani markaas si gaara oga warramay nabiga xajkiisaas qofka doonaya inuu ogaado yani acmaasha nebigu iyo suu markaasi eh, xajka u gutay iyo meelihii u maray xadiidkaas ayuu markaa ugu noqonayaa waxaja xaajat alwadaac buu xajiyey qaarinan xaaluu yahay wawaqafa nabigu waa istaagay carafo ayuu istaagay aljumcata ay yowma aljumca maalin jumca ayuu istaagay fiihaa ay fii tilka xaja sanadkaas maalin jumco ah ayay markaasi carafa nabigu istaagay alayhi salatu salaam aaminan xaalu yahay mid aamina nabigu alayhi salaatu salaam oo nina marka kama cabsanaynin oo maka gacantiisa ku jirtay markaasi marka kaanad biyadi sawaadixma anagi soo marnay in la furtay sanadkii sideedaad oo marka amiirna uoga dhigay saxaabiga la ohan jiray cataab ibnu asiid oo madaxa oga dhigay waa anagii soo aragnay marka isagoo aamina ayuu markaa nabigu xajiyay alayhi salaatu salaam waunzilat fi lyawmi bushraa lakumu alyawma akmaltu lakum diinakumu waunzilad waa lasoo soo dejiyey fi lyawmi ay dalika alyawm maalinta yawmu carafa waxaa lasoo soo dejiyey bushraa bishaara la soo dejiyey bishaaradaasoo lakum idinka idin sugnaatay ayuha almuslimuun bishaaradu maxay tahay wahiya bishaaradu waxay tahay alyawma akmaltu lakum diinakum wey sheekhu wuxuu samaynaya ikhtibaas buu samaynaya ikhtibaas ayuu samaynaya ikhtibaas waxaa weeyaan kalaam aad leedahay iyo kalaam markaasi qur-aan inaad markaas ku dhex darto ayaa la yidhaahdaa ama xadiid aad ku dhex darto ayaa iktibaaska la yidhaahdaa ayib yani markaasi culimada balaagada ayaa ka warrama yani badiica markay ka warramayaan almaxaasin allafdiya bay marka ka warramaan almaxaasin allafdiya culimada qaar way diidaan waxay yidhahdaan in qur-aanka ikhtilaas loo soo qaato ma banaana maalikiyada kale waxay waa xaaraanba waa xaaraan qur-aanka waxaa loo soo dejiyey yani markaasi yani tadakur baa loo soo dejiyey kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabaruu aayaatih inay ku tadaburaan aayaadkiisa baa loo soo dejiyey marka waxay leeyihin waa xaaraan qaar waxay leeyihiin tafsiil baa la gelinaya oo waxaa la eegayaa yani markaasi waxaanu koobsanaya la eegayaa gabayga markaa ikhtibaaska qur-aanka loogu soo qaadanayo inuu yahay inuu waxun ka warramayo hazal iyo tashbiib iyo ammaan dumar iyo waxyaala noocaasah iyo inuusan ahaa inuu gabay caada iska yahay haddii uu arrimo aan fiicnayn ka warramayo ma banaana waa in qur-aanka laga ilaaliyaa in loo soo qaato mawaadicdaas oo kale haddii laakiin caadu iska yahay waxay lahay dhib ma leh ragga شhucrada qaar ba mashhuur ku ahaa khuطa في الأrdaafi saطr min badiici الشhicri mawزuun lan tanaalu الbira xatىa tunfiquu mima تuxibuun aayaddii buu gabay ka dhigaya gabay buu dhex gelinayaa wuxuu leeya khuطa في الأrdaafi saطrun sadr baa waxaa lagu qoray xagga hoose min badiici الشhicri mawزuun oo ka mida ah gabayga kiisa wanaag wanaagga badan leh oo wasan leh muxuu yahay lan tanaalu الbira xatىa aayaddii lan tanaalu lbira xataa waa shari buu ka dhigaya tunfiquu mima tuxibuuna shari kale u ka dhigaya sawaadix maa marka macruuf bay ku ahaayeen qaarkood shucaradu in markaa ikhtibaas ay usoo qaataan waxay nabigaa soo qaataa alayhi salatu wasalaam ikhtibaas sameeyey ida jaakum man tardawna diinahu wakhuluqahu fazawijuuh wailaa tafcaluuhu takun fitnat fi اlardi wafasaadu kabiir intaa dambe waa aayad weeyaan ilaa tafcaluuhu takun fitnat fi اlardi wafasaadu kabiir marka waxay leeyihiin haddii marka uusan xumaan uusan koobsanin wax basiya kuma sugnaa ayay leeyihiin marka sheekhu taasuu ku socdaa shadrigda marka wuxuu soo qaatay aayaddii marka shekh wuxuu wa unzilad waa lasoo soo dejiyey fi ay fii dalika lyawm maalinta yowmu carafa waxaa lasoo soo dejiyey bushraa bishaaro bishaaradaasoo lakum idinka idin sugnaata alla wuxuu inoo sheegayaa inuu diinta inoo dhamaystiray alyawma akmaltu lakum diinakum maanta diintiina waan idin dhamaystiray وأtmمtu عalaykum نicmatيi nicmadaydina waan idin taam yeelay korkiinaan ku taam yeelay waradiitu lakum اlإslaama diina wataa uu leeyahay ninka yahuudiga ah haddayn aayaddan ugu soo degi lahayd annagu waxaan ka dhigan lahayn maalin ciidan ka dhigan lahayn yowma ciid baan ka dhigan lahayn marka waa bushaara markaas waa bushaaro waunzilad waa la soo dejiyey alyowma ay fii dalika alyowm maalintaasi bushra bishaara la soo dejiyey bishaaradaasoo lakum idiin sugnaatay ayuha almuslimuun wahiya bishaaradu waxaa weeye alyowma akmaltu lakum diinakum aayaddaas weeyaan aayaddaas weeye bishaaradu wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala wa wamowtu rayxaanata bacda cawdihi wa tiscu cishna muddata min bacdihi wa mowtu rayxaana gabadha rayxaana la ohan jiray oo ka mid ah sabyigii bani qurayda gabadhaa dhimashadeeda wuxuu ahaa bacda cawdihi nebigu markuu soo noqday oo ka soo noqday xajka ayay dhimatay wa tiscu sagaalkii kale dumarkii kale oo nebiga sagaalkii kale cishna way noolaadeen muddatan mudday noolaayeen min bacdi nebiga gadaashiisa calayhi الsalaaةu wasalaam gabadha reexaana oo soo marnay oo ka mid ahayd dumarkii lasoo qafaashay markii bani qurayda lagu duulay waxay ka mid ahayd yani addoommadii nebi maxamed calayhi salaam milkulyamiinka yani markaa ahaa ayay ka mid ahayd xaasaskii kamid aan kamay mid ahayn dumarkii iyo xaasaskii nebi maxamed kamaysan mid ahayn marka gabadhaasi waxay dhimatay nebigu markuu ka soo noqday xajkii ayay dhimatay sagaalkii kale laakiin dumarkii sagaalkii kale nebigu waa ka dambeeyna calayhi الsalaatu wasalaam oo waxay dhinteen nebi maxamed alayhi الsalatu slam gadaashiis ay dhinteen ibnu qayim raximah llah wuxuu yihi walaa khilaafa ana الnabiya sal اlه alay slam twufiya can tiscin liskuma khilaafsana nebigu inuu ka dhintay sagaal wa kaana yaqsimu minhuna lihamaanin laakiin wuxuu qasmiga u samayn jiray u qaybin jiray habeenada la bariga wuxuu u samayn jiray sideed waa nagii soo marnay sawda inay habeenkeedii siisay caaisha radia allahu canha wa mowtu reexaana reexaana dhimashadeedii bacda cawdihi nebiga noqoshadiisii uu ka noqday xajka ayay ahayd wa tiscu sagaalkii kale cishna way noolaadeen muddatan muddo min bacdi nebiga gadaashiisa alayhi salatu wasalaam wa yowma اlisnayni qadaa yaqiinan wa yowma اlisnayni maalin isniin ah ayuu qadaa nebigu dhintay calayhi الsalaatu wasalaam yaqiinan si hubaal ah ayuu nebigu u dhintay calayhi الsalaatu wasalaam maalin isniin ah id wakti buu dhintay akmala nebigu uu dhammaystiray aلhalaaثa wasitiina yani markaasi uu dhamaystiray saddex iyo lixdan sano u dhamaystirmay dhamaystirtay nabigu alayhi salaatu wasalaam wa dafnu aastaankuna kaana wuxuu ahaa fii beyti ibnati sadiiq ina sidiiq yani marka gurigeedii ayuu ahaa aastaanka nabi maxamed alayhi salat slam gurigaasaa lagu aasay guriga caaisha radi allahu canha ayaa lagu aasay fii mawdici alwafaa waxaa lagu aasay meeshuu nebigu ku dhintay calayhi salaatu wasalaam booskii uu ku dhintay ayuu markaasi ayaa lagu aasay nabigu alayhi الsalaaةu wasalam halkiiba lagama qaadin halkiiba lagama qaadin can taxqiiqin ay hada can taxqiiqin arrinkaasi waa arrin xaqiiqo aan la weeyaan oo shaki uusan ku sugnayn wa muddaة tamriidi ay muddaة اmarad muddadii nebigu uu xanuunsanayey alayhi الsalaatu wasalaam waxay ahayd khumusa khumsa shahrin bil laba khumusoo leedahay laba khumus ay leedahay ayay markaas ahayd bimacnaa waa labayo toban maalmood bisha khumuskeedu waa lix weeye waa lix wey khumusku bimacnaa soddonkii marka loo qaybiyo shan loo qaybiyo lix bay noqonaysaa marka khumusaa waa laba lixaad waa labiyo toban weeyaan ayuu xanuunsanaya wa qiila waxaa la yidhi bal hulun may nabigu wuxuu xanuunsanaya huluu shahrin buu xanuunsanayay oo markaa toban cashe marka ayay noqonaysa wa qiila waxaa la yidhi bal hulun bil huludkeeda iyo wa khumsun ayay ahayd hulu iyo khumus isku daray bay ahayd maca lix iyo toban weeyaan khumuskuna waa lix huludkuna waa toban lix iyo toban ayay ahayd ee fadri arrinkaa garo arrinkaa garo ayuu markaasi sheekhu inoo sheegaya raximah allahu tacaala wuxuu sheekh halka inoogu sheegaya dhimashadii nebi maxamed calayhi salaam waxay ahayd maalin isniina bay ahayd da'diisuna waxay ahayd saddex iyo lixdan sano ayay ahayd xadiis saxiixa nebiga wuxuu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam in ay saamayn ku lahayd dhimashadiisu suntii la siiyey yani markaasi khaybar gabadhii yahuudiyadda ahayd suntii nebi maxamed ay siisay calayhi salaatu wasalaam inay markaasi ay qayb ka ahayd nebi maxamed dhimashadiisa calayhi salaatu wasalaam oo nebiga saa u sheegay oo wuxuu leeyahy suntii ayaa markaasi ayaan dareemayaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu aasay gurigii caaisha meeshii ku dhintay ila markuu nabigu dhimanayay guriga caaisha ku sugnaa guriga caaisha ayaa markaa lagu aasay waxaana tilmaamaya xadiidka saxiixa ah lan yuqbala nabiyun ilaa xaytu yamuut nebi laguma aaso ilaa meesha markaasi uu ku dhinto mooyaane meesha uu nbi nebi kasta meesha uu ku dhinto ayaa lagu aasaa intaadiisu saddex iyo lixdan ahayd waxaa tusinaya xadiiska saxiixa min xadiidi anas qubida rasuulu اllahi sal اllau alay wasalam wahuwa ibnu halaaثin wa sitiin wa abu bakrin wahuwa ibnu halaaثin wa sitiin oo cumar wahuwa ibnu halaatin wasittiin waxay dhinteen yani markaas nebi maxamed iyo labadaas saxaabiba iyagoo markaa cumrigooda uu yahay saddex iyo lixdan nebiguna wuxuu sheegay ummaddan cumrigeedu maa bayna sitiin ila sabciin inuu yahay lixdan ilaa toddobaatan wa aqaluhu man yajuuzu dalik cidda dhaafaysa aad bay u yarta cidda dhaafaysa toddobaatan aad bay u yarta oo marka la eego dadka dhimanaya qabla sabciin iyo kuwa dhimanaya bacda sabciin waxaa badan kuwa dhimanaya qabla sabciin marka acmaar ummati maa bayna sitiin ila sabciin nabigaa inoo sheegay calayhi salatu wasalaam maadaama nebi maxamed iyo labadiisii khaliifo cali laftiisa yani markaasi saasuu ahaa oo wuxuu ku dhintay markaasi saddex iyo lixdan laakiin cuثmaan baa suu ka weynaaday oo culimada qaar ay leeyihiin sagaashan buu ku dhintay qaarna yani marka aqwaal kale ay sheegeen marka waxaa la tilmaamaya ummaddan cumrigeedu inuu markaa taqriban meelahaas yahay waqadaa nabigu waa dhintay calayhi الsalaatu wasalaam yaqiinan si dhaba yowma الاثnain ayuu dhintay id wakti buu dhintay akmala u dhammaystirtay aلثalaaثa وasitiin saddex iyo lixdan sano wadafnu astaankuna kaana wuxuu ahaa fii beyti ibnati sadiiq ina sidiiq gurigeeda ayuu ahaa ka bedel oo fii mawdici lwafaati meeshuu ku dhintay bu halkaasuna ahaa waana isku meel guriga ibnat sadiiq gurigeedu ku dhintay isagaana lagu aas can taxqiiqin ay haadaa can taxqiiqin kaasi waa arin la hubo oo markaa shaki aan lahayn weeyaan wa muddat tamriid tamriidi muddadii marka nebiga la xanaaneynayey muddadii u xanuunsanayey oo xanuunka markaasi uu bukay waxay ahayd khumsa shahrin bil labadeeda khumus bayd macnaa labiyo toban cashay ahayd ayib culamada qaar waxay leeyihiin may saddex iyo toban bay ahayd ayib saale cusaymi wuxuu le qowl jumhuur waxaa weeye inay ahayd saddex iyo toban inay ahayd way qowl jumhuur waqiila waxaa la bal hulun wa khumsun waxay ahayd markaasi hulu iyo khumus isku daray bay ahayd bimacnaa lix iyo toban cashay ahayd ee fadri arrinkaa markaa garo lix iyo toban cashay ahayd marka labiyo toban cashay ahayd lix iyo toban cashay ahayd saddex iyo toban bay ahayd waa aqwaal marka laisuu khilaafsan yahay wuxuu naadimku raximah اllahu tacaala watamat alurjuuzatu اlmi'iya fii dikri xaali ashrafi اlbariya watamad way dhammaatay alurjuuzatu gabaygii baxrurajaskaa wuu dhammaaday almi'iya boqolka bayd ahaa fii dikri xaali ashrafi اlbariya ay almutacaliqati ku saabsanayd fii dikri xaali ashrafi اlbariya khalqiga kii ugu sharafta badnaa xaaladiisa ka warankeeda ku saabsanayd salla ha ammaano allahu alla ha ammaano calayhi nabigaa korkiisa rabbii rabbigay ha ammaano wacalaa asxaabihi wasalla ha ammaano calaa asxaabihi asxaabtiisa iyo wacalaa aalihi aalkiisa iyo wacalaa man talaa ciddi raacda oo wanaag ku raacda alla ha ammaano wuxuu gabagabaynayaa sheekhu raximah allahu tacaala manduumadiisii wuxuu leeyahay way dhammaatay urjuusadii urjuusadu waa gabay baxru rajaz ah oo markaasi buxuurtu way fara badan yihiin lixiyo toban baxar ayaa laga gabyaa marka baxru rajasku waa baxar ka mida weeya waana baxarka ugu fudud weeya waana baxarka ay culimmadu ku nadmiyaan culuumta badankeedu baxarka lagu nadmiyo wey lisuhuulatihi lidaalika culimada qaarkood kuma daraan gabayga yani markaa kuma daraan oo waxay yidhahan waa ximaaru shucaraa bay yidhahdaan waa dameerkii shucarada nin kastoo gabay yani aan aqoonin wuxuu isku dayi karaa inuu baxrurajis ka gabiyo isku dayi karaa baxru tawiilka iyo baxru basiidka iyo baxru waafirka iyo qofkaan ka gabi karin wuxuu isku dayi karaa inuu baxrurajis ka gabiyo waana mustafcilun oo xagga hore ah saddex yani markaasi xagga hore sadde agga dambe saddexa mustafcilun mustafcilun mustafcilun iyo mustafcilun mustafcilun mustafcilun ayb eh, qaarka waxa yidhaha rajazan turiidu am qasida ma waxaad doonaysaa buu yidhi rajas baxrajas miyaad doonaysaa mase waxaad doonaysaa mase qasidaad doonaysaa maanaa baxrajas inuusan qasaa'idda ka mid ahayn buu tilmaamayaa yani waa ka mid yahay laakiin sidaa markaasi ooma weyna bilaraajiizi yabna lumi tuucidunii wabilaraajiizi khiltu luma walwakra culeyma waxaad igu good igu hanjabaysay baxrajis inaad ugu caayaysa xumaantuba waxay kusugnaatay baxrajis bay kusugnaatay bilarajiizi ah, yabna lumi tuucidunii wabilarajiizi khiltu luma walwakhara watamad way dhammaatay alurjuzatu gabaygii baxrurajiska ah almiiya yani markaa boqolka bayd ahaa oo ku saabsanayd fii dikri xaali ashrafi albariya beriya waa khalqiga wey khalqiga kii ugu sharafta badnaa xaalkiisa ka waranka laga waramo yani markaasi urjuzaday ku saabsanayd way dhammaatay salla ha ammaano allahu alla calayhi calىa ashraf اlbariya ha ammaano rabbi rabbigay ha ammaano wa calىa asxaabihi wasalla ha ammaano calىa asxaabihi eh, saxaabadiisana alla ha ammaano wa aalihi wa calaa aalihi aalkiisana ha ammaano oo marka la yidhahdo ama waa qaraabadiisii mu'miniinta ahaa ama waa dadkii mus yani markaasi muslimiintii o dhan lakin mawdican o kale waxay ku